alxamdu lilah الsalaatu wasalaamu calى rasuuli lahi salى اllahu alayh wasalam qaala sheekh raximah اllah wacan jaabiri radi allahu canhu qaal kuna maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam fi gazaatin falama qadimna اlmadinata dahabna linadkula faqaala amhiluu xatى tadkuluu leyla yacni cishaءa likay tamtashida الshacitha watastaxida almugiiba mutafaq caleyh وفي رواية البخاري إذا طال أحadكم الغaybة falaa ydرق أهlh leyلا waxaynu ku jiray cishraة النisاء habdhaqanka wanaagsane islaamku ogol yahay dumarka in lagula dhaqmo diinta islaamkuna waa diin kamil shamil waa diin dhamaystiran oo aan markaa waxba ka tegin qoyska iyo usradana si gaar ah maadaama uu yahay bulshaduba halkay ka asaasmayso istawsuu alwasiya waa dardaaranka markaa istawsuu waxa weeyaan qaata dardaaranka binisaa-in dumarka laydinku dardaarmayo khayran xadiiska hore rasuulka alay sla slam tashbiix eel dheer buu markaa ku shabahayo feedhaasi way iska qalloocda waa abuuri wey waxaan laga toosin karayn haddii laysla toosiyo waa in wax laga jabiyo dhibaato la gaadhsiiyo wahaakada dumarkiina saasay yihi buu leyahy rasuulka alayh isalaatu wassalaam ee intaa qalloocaas waa abuuriya waad iskaga wadanaysaa weyaan lakiin qalloocaasi waa xaggii dabeecaddii iyo wax layaalo lamida tusaale ahaan iyo gaabisyo kaloo de ku jira laakiin maaha akhlaaqad xumada iyo dee dhaqan xumada iyo waxaas taasi waa wuxuu qofku soo kordhinaya isagu oo siyaado ka ah وعن jaaبir بن cabd للahi radي الlahu canهuma qaala wuxu uhi kunaa waxaanu hayn maca rasuuli الlahi salى الlahu عalيه slm fي gazaatin ay fii gaswatin duulimaad baanu rasuulka la soconay muu cayiminkuu yahay waayo faa'iido ku jirtaa ma jirto inuu idhaha duulimaadkii hebel faa'iido weyna ku jirtaa ma jirto falamaa goortii qadimna almadiinata magaalada madiine aanu nimid ay falamaa rajacna wey markaanu soo noqonay dahabnaa waanu tagnay linadkula ay linadkula ila almadiinati faqaala rasuulku wuxu uhi amhiluu u kaadaya xataa tadkhuluu leyla ilaa habeennimo aada gelaysaan yacni cishaaan waqti cishaayo habeenka xaggiisa hore ah sababtu wax kale maahee eh? likay tamtashida si ay u feedhato ashacifa tii basaasnayd ee macna timaheeda aan feedhin marka hore watastaxidda oo ay u suuliso timaha u baahan in la baabi'iyo ama la suuliyo cala muqiiba tii laga maqnaa muttafaqun caleyh wa fii riwaayati lbukhaariy idaa ataala markuu dheereeyo axaduku midkiin algeyba maqnaanshaha algeyba can ahlihi maqnaanshaha ehelkiisa uu ka maqan yahay falaa yadruq yuu ku soo gudin ay falaa yaأti leyla ahlahu habeenkiisa falaa yadruq ahlahu leyla yuu kusoo gudin ehelkiisa bimacnaa xaaskiisa leylan habeennimo iyo kusoo gudin talooyinka aadka u qiimaha badanee nabigu aleyh isalaatu wasalaam uu siiyey ee saxaabada inay noo soo naqilaya waxa weeyaan maadaama ay saxaabadu jihaad ku maqan yihiin waxaa ka muuqata markaa inay dee habeenna maqnaayeen ama maalmo maqnaayeen dabeedna markaa dumarku inta badan marka laga maqan yahay de way isdhigtaan laga yaaba gabadhii markaa inaanay inay feedhfeedatay iyo inay isdiyaarisay waxaanay dee ka gelin markaa maadaama zoojkeedi maqan yahi markaa si deg dega ah iyadoon ogeyn hadduu soo galo waxaa laga yaaba iyadiina inay dhibsato ama waxaanu ka raalli ahayn uu ku arko saa agood ba rasulka alay slatu leeyahay horta habeennimo amhilu xataa tadkhuluu leylan wakti cishaaiya inaad gashaan oo haddaad maalinimada gashaan waxaa laga yaaba qofku mar waliba qof meel kale ma joogi karaya markiiba gurigiisuu gelaya lakiin wakti habeennimoa haddaad gashaan maalinimadiina way idin sii ogaanaya dumarkii ciidankii halkaasuu soo degay waa la sii ogaya markaa intaa ka horeysana ee makribka iyo intaa ka sii horeysana waxaa laga yaabaa inay dee sidaas samayso dabeetana qaacido caamana rasuulku u sheegay alayه الsalaatu wasalaam wuxu uhi ida طala axadukum اlgayba falaa yadruq ahlahu leyla haddii habeennimo hadduu in badan maqnaado ama muddo uu maqnaa la ogeyn ay ku soo gudin ciladana waa taa horown halkan maxaa laga qaadanaya markaa inay waajib ku tahay gabadhu inay ninkeeda isku qurxiso waxaa kaloo laga qaadanaya markaa wax kasta oo qoyska isku haynaya wanaajinaya in lagu dadaalo waxaa laga yaabaa gabadhii inay cid kaleba gurigii la joogto tusaale dumar iyo wax kaleba ay joogaan oo aanay iska filaynin hadduu gurigii soo galo shafaqat nabiyi sala allahu alayh wasalam liummatihi ayaa laga qaadanaya naxariistii badnaa ee rasuulku ummadiisa uu naxariisanayay o anahu kaana murabiyan waxaa kaloo laga qaadanaya rasulka ala sala slam bulshadaysa de dadka inuu ku dhex jiray oo sidaa ugala hadlayay waxyaalahaas o dhan amhiluu bimacnaa intadiruu u kaadiya suga xataa tadkhuluu leyla dahabna linadkhula ay linadkhula almadiinata way ixtimaashaa waana see u badan tahay linadkula ilaa ahlina way noqon karta inaanu doonayno reerkay inaan u galno habeenimo amhilu xataa tadkhulu leyla leylantii buu sii fasirayoo cishaan wakti gelin xilli hore ah oo dee dabeetna intaa ka dambaysa haddiiba ay ogaato ay likay tamtashida ashacid ashacid ashcar waynu aragnay axaadiisa oo qofkiian timihiisii waxba hagaajinin watastaxidda istixdaad waa xalqulcaana asalkiisu waa timaha guntiqabadka iyo lakin imika macno caamaho waa isaalatu shacri اlmarqubi fiih isaalatu isaalatu shac almarqubi fiihi isaalatu baa lagu fasiray waa isaalatu ashacr in la suuliyo timaha almarqubi fiihi la jecel yahay in qofka iska wتstaxid اmgiba mutafq عaleyh wfي riwayat الbخariي ida aطaala markuu dheeray axadukum اlغayba maqnaanshaha falaa yadrq ahlahu leyla وcan abi saciid الkhudriy sacd bn malik bn sinan alkhudriy الkhasrajiy radi allahu canhu qala wuxu uhi qaala rasuulu lahi salى اllahu alay slm rasulku wuxu ina shara الnaasi dadka waxa u shar badan mansilatan xagga derajada cinda allahi alla agtiisa yowma اlqiyaamati maalinta qiyaame alrajulu ninkii yufdii u galmoonaya ilaa imraati xaaskiisa wa tufti ilayhi iyaduna markaa ay gaadhayso jirhkiisa uma yanshuru sirahaa haddana sirteedii faafinaya akhrajahu muslim waxyaalaha dhaqanxumada iyo dabdarada ka mid a ah, waxaa ka mid a ah in qoysku ama ninkii uu ka warramo gabadhii uu guursaday iyo siday tahay iyo wax lamida ah iyo dhaqankeedii xataa hadday kala tagaan oo aan ina shara الnaasi manzilata cinda allahi yowm اlqiyama rasulku ala sla slam maaha macneedu kanaa u shar badan oo dee ka gaalnimada ku jiraaba hadduu qofkani muslim yahay oo kabaa'irtan ku dhacayo dembiga weyn laakiin waa waxyaalo dhaqan xumaa kabiire ah markaa gabadhi ninkii mid ka kale inuu ka warrabo wakayfa taakuduunahu waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin ereyga afdaa bimacnaa wasala weeyaan horta markii hore iyadoo markaa dee qof waliba kii kale cawradiisii arkay oo ay isgaadheen dabeetna in markaa ka sheekeeyo waxaa ka sheekeeyo waa dhaqan xumo halkii u dambeysay manzilo ilaahay agtiisa kaasi ina shara الnaas qaala rasuulu lahi salى اllahu alيه waslm ina shara الnaasi manzilaة cinda اllahi yowma اlqiyaama alrajulu yufdii ay yasilu gaadhaya ilى imraati wa tufdi ilayhi wa tasilu ilayhi gaadhaysa iyaduna uma yanshuru siraha sirteedi faafinay akhraja muslim waxaa la soo wariyaa in lagu yihi saxaabigii la odhan jiray سلمان alfarisi oo gabarh guursaday kayfa ta kayfa wajadta ahlak iska dhaqan bay ahayd oh, qofku markuu guursado eh, dabeetana u aqalgala la weydiiyo ka waran reerkaagii oo de iska dhaqan oo dadku uu iska wanagsiye wallahi dad wanaagsan waa hadda saas oo kale ah dabeetana salmaan arrintaa uu ka diiday salmaan alfarisi inuu su-aashaa jawaabo uu ka diiday wa can xakiim bin mucaawiya can abiihi qaala wuxu qultu waxaan ya rasuul allah ilaahayow maa xaqu zawji axadina calayh ma xaqu zawji waa maxay xaqa sawjada axadinaa midka ayo calayhi isaga ay ku leedahay qaale wuxu uhi tudcimuhaa waad quudin idaa akalta markaad cunto wa taksuuha waad huwin ida ktasayta markaad huwato adigu haddaad dhar iibsato ama dhar xidhato iyadana intaa in la kisiy walaa tadrib ilwajha haddii ay noqoto inaad ulayso intii sharcigu ku ogolaa walaa tadrib ilwajha wejiga ha ka ulaynin walaa tuqabix qabaxaka allaahu ha odhanin iyo erayo lamida ah. walaa tuqabix ay taqul qabaxaka allah walaa tahjur ha ku hijroonin ha uga hijroonin ilaa fi lbeyt guriga dhexdiisa mooyaane rawaahu axmed wa abu daawuud wanasaayi wa ibnu maaja wacalaqa albukhaariyu bacdah xadiiska markii bukhaari mucalaq buu ka dhigay oo buu sanadkiibuu gooyay weyaan wasaxaxa ibnu xibbaan walxaakimu saxaabigan wuxuu weydiiyey rasuulka alay slat slam xaqa midkood gabadho ay ku leeday markaa zawj in iminka halkan zawja looga jeedo maxaa caddaynaya dee saxaabigana weydiiyey dabeetana rasuulku jawaabtu bixinay alay slat slam laga qaadanayaayo tudcimuhaa damiirka muanaska bushay waayo kelmadda zawj baa asalka luqadii saxda ahayd bay leey culimaduba culimadii luqadii waxay idhahdeen zawjatun waa luqatu radi-a xagga luq ahaan marka la eego waa luqad aan fasiix ahayn ee markii dhaxalka iyo faraa'idka inta badan la keenay amba la joogo ayaa loo baahday in zawj iyo sawjo lagu kala saaro laakiin in badan waxaynu aragnay an caaishata radi allahu zawju nabiy zawju annabiy de waxaa lagu garanaya un siyaaqa lagu garanaya labada kolba ka uu yahay sidii marka xaqa uu midkaayo xaaskiisu ay ku leedahay muxuu noqonayaa ayaa uu weydiiyey dabeetna rasulku wuxuu sheegay tudcimuha idaa akalta oo manaa adiguna intaad iska dheregto iyadina ay gaajo aad ku disho weyaan macnaheedi hadaad adigana wax iska cunto oo tusaale ahaanta dee hudheelka ka soo dheregto iyadiina iyo carruurtiina ay gaajoonayaan dunuubta waaweyn bay ka mid tahay laakiin haddii la wada dhergeyna ha la wada dhergo haddii aan waxba lahayn oo la wada gaajoonayana ha la wada gaajoodo saas weeye wa tudcimuha idaa karta wa taksuuha idaa tasayta haddaad wax iibsato iyadiina wuxuu yidhi hadday laakiin ku tiraa ka waran war eh, adigu wax iska soo iibso aniga iska daayo oo xaqay leedahay way ka tanaasuli karta taasi waa qaacido qofku xaqu leeyahay waa uu ka tanaasuli kara lakin waa inu isagu tanaasulka muujiy walaa tadrib اlwajha fadribuhuna baynu soo marray soo maha ayadda qur-aanka ah markaynu marka darbigaasi waa goorta marka hore dee faciduuhuna wahjuruuhuna fi اlmadaajici wadribuuhun haddiiba darbigaa rasuulku alay slatu slam wuxuu tilmaamay darban hayra mubarixin horta mid aan nabar u geysanaynin oo bararinaynin wejigana marnaba waa laga ilaalinaya xataa ubadka yaryar marka la edbinayo xataa markaa waxa weeyaan macalinkii amba waalidkii wejiga uu ka ilaalinaya bale neefkuu diiday rasuulka alay sla slam wejiga in laga sunto oo axaadiista qaarkood nabiga laga soo wariy alay sla slam inu yihi intuu arkay neef wejiga laga suntay ilaahay ha nacdal kii wejiga ka suntay waayo wejigu waa meel xasaasi ah qofkii waxaa laga yaaba foolxumo iyo dhibaato dhan inoo soo jiido waxaa kaloo iska dhici karta qof wejiga wax laga gaadhsiiyey inuu uba dhintaba amba maskaxdii iyo wixii o halkan wejiga ka dhowo oo madaxiina waa kula mid walaa tuqabix qabaxaka laahuna ha odhanin taqbiixa waxaa dhici kartaba inay noqdo taqbi alkhilqiyun taqbiixun khilqiyun aw khuluqiyun inuu ku eedeeyo mid abuuri ay leedahay oo ilaahay matala abuur ahaan u ah oo tii sidanta u ahayd hadduu ereyada ku idhahdo waa taqbiix hadduu akhlaaqad kale ku ceebeeyana saas kale waa lamid walaa tahjur ilah fi lbeyt waa lagu ogolyahay waata ilahay wahjuruuhuna dumarkii ka hijrooda laakiin guriga ha uga tegin weeyaan ee haddii matalan aada isku dhacdaan hajirkaasi wuxuu noqon karaa inaad furaashkiisna dhinac u durkisto xaggaa uga durko waxaa dhici karta marka qaarkood hadalkii inuu ka yar jaro ama wax lamid ah dee hijradii laakiin qadciga ahayd waa la diiday oo qofku inu ihahdo war gurigaa kaba agwareegiba tegiba maayo hadday iyadu tirahdo aniga hayga soo agwareegin waxba hay imanin de waa masale kale taasina isaga isaga caafimaadkiisa og markaa وعن jaaبir بن cabd للahi radي الlahu canهuma qala wuxu uhi kanat الyahuudu yahuud waxay an taqulu mid tirahdaa إida atى الrajulu imra'atahu idaa ataa markuu uga yimaado arajulu ninku imraata haweenadiisii min duburiha xaggeeda dambe fii qubulihaa oo dee qubulkeedii iyo amba halkii ugu talagalay arrintu sida ka dhacdo kaana alwaladu ilmuhu wuxuu noqonayaa axwala mid kala jeedaan fa nasalad waxaa soo degtay nisaa'ukum dumarkiinu xarhun lakum beer bay idin yihiin faatuu ay kayfa shitum saa doontaan mutafaqan caleyh walafd xadiiskan wuxuu caddaynaya aayaddaasi suurat اlbaqara ku jirta saw nusuulkeeda waxaynu horu soo maray inuu ilaahay nacdalay oo rasuulku tilmaamay ilaahay ha nacdalo qofka man ata imra'ata fi dubriha ee iminka macnaha xadiisku waxa weeyaan waxay odhan jireen yuhuuddu haddii qofku xaggaa dambe uu ka yimaado laakiin dee farjigii arrintu ay ka dhacdo ayuu ilmuhu noocaa noqonayaa bay leeyihin taa markaa waa laga diiday oo ilaahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala waa kal xarfi beerta dee xarfigu waa la qodaay oo midhaa lagu daadiya kaa ilahay ubad idinka siinaya weyan ee ubadkiina ay ka soo baxayaan waa sidaas oo kale marka faatuu xarfakum anaa shiitum ay kayfa shiitum jihada doontaan idinkaa ka imanaya ikhtiyaarka taa idinka leh haddii maxalkii iyo meeshii ilaahay ogolaa aada arrintaa ay ka dhacdo weyan kaanat alyahuudu taquulu yahuud waxay ahaayeen mid yidhahda idaa ata rajulu imra'atahu min duburiha fii qubulha maxaa labada la ysku raacinayaa dee duburku xaaraan baa u ahaa laakiin xagga jihadaa u ka yimaado weyaan jiha dubur fii qubuliha kaana alwaladu axwal axwal oo maxay waa mayl fii sawaadi alcayn maylun fii sawaad alcayn isha intaa bu'da la dhahdo amba wiilka la dhahdo oo jiho kala ujeeda marka amba eh, midig amba bidix ah iyo miinacinshiman mayl fi sawaad alcayn oo acwar iyo dee axwal markaa way kala duweyn maylun fi sawaad alcayn yamiinan sidaas ayaga odhan jireen ilmiha ka dhalan doono meeshaa ayaa noocaa u ekaan ayaga odhan jireen dabeetana ilahay baa subxana wa tacala ini nisaakum xarثu lakum faatuu xarثakum ana shiئtum ay kayfa shiئtum oo warkoodaasi waxba kama jiraan wey mutafaq aleyh walafd lmuslimiin arrimahaasi de imika dhaktar dhakhaatiirtaaba alxamdu lilah qofkii oo hadduu xitaa sifadan ku dhashay waa laga daweeyaa dhakhaatiirtu qalin ku sameeyaano alxamdulilah waa dee arrin wanaagsan wey wacan ibni cabaas radi allahu canhuma qala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala marka almihii waxa ay sheegeen waxba kama jiraan weyaan warka ay sheegayaan iyagu ilmaha noocaasi kuma dha sidii ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray saxda ahayd buu noqonayaa markuu ilaahay ugu talagalo xaaladan inay ku dhacday iyo kalena way dhacdaayoo waa iska wax yimaada wacan ibn cabaas radi allahu qala wuxu qala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam low ana axadakum haddii midkiin idaa araada ahlahu inuu u tago qoyskiisii xaaskiisii weyaan qaala uu magaca ilaahay baan cuskanaya amaan ku bilaabanaya allaahuma ya allahu ilaahay ou janibna naga foge ashayطaana shaydaanka naga foge labadayadanba wajanib shayطaan ilaahow shaydaanka ka fogey ma rasaqtanaa waxaad nagu arsaaqday ead nagu arsaaqi doonto fa inahu ay fa ina alamra washaana arrinku wuxuu yahay in yuqadar <clears throat> hadii la qadaro baynahumaa dhexdooda waladun ilmo fii daalika ficilkaa isaga ah hadii ilaahay uu qoray inuu ilmo ka dhex dhasho iyagoo ducada akhristay lam yadurahu shayطaanu shaydaanku ma dhibo abadan weligii ma dhibo markaa ducadana waa duco ka qeyb qaadanaysa inaanu shaydaanku ilmaha dhibin markaa shaydaanku halkuu ka soo bilaabaya meel fog buu de ka soo bilaabaya ubadka ilahay baa subxana wa tacala tilmaamay washaarikhum fi اlamwaali wاlawlaadi wacidhum wama yacidhum الshayطaanu ilaa ilaa guruura washaarikhum fi اlamwaali wاlawlaad la wadaag waajib calayhim bikhaylika warajulika washaarikhum fi lamwaali ciidankaaga fardooleyda iyo kuwa tichnicalaaba ku kiciya washaarikhum fi lamwaali walawlaad waciidhum u ballan qaad wamaa yacidhum ashayaanu ilaa guruura waayo wuxuu yihi laaxtanikana duriyatahu ilaa qaliilan waan leexsan doonaa wax yar mooyaan shaydaanka markaa waxaa lagaga adagayay in ilaahay laga magan galo oo ilaahay laga cuskado allahuma janibna shayaan markaa ma ninka akriyaya mise gabadha waxaa xadiiska ka daahira inuu zawjku ninku yahay ka akhriyaya low ana axadakum ida araada an yaأtiya ahlahu qaala bismi اllah allahuma janibna الshayطaan wajanib الshayطan ma razaqtana fainahu in yuqadar baynahuma waladu fi dalik lam yudurhu shayطan abada haddaba lam yadurahu shayطaanu abada shayطaanku qofnaba kama maqna oo waa kan soo weeraraya laakiin macneed waxa lagu fasiriya inaanu ka qaalib noqon doonin ilmahaasi oo miduu lumiyo noqon maayo shaydaanku ila shaydaanku laakiin maaha macneedu inaanu soo weerari doonin waa alwaswaas alkhanaas shaydaanku wuu soo weeraraya qof kasta oo salaadii buu kusoo weeraraya halkan kale kusoo weeraraya laakiin miduu shaydaan leexiyo noqon maayo wuxuu noqonayaa ina cibaadiyi laysa laka calayhim sulطaan وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qال وxu hi إdا dacا الرaجuل امرأaته إdaa dacaa markuu ugu baaqo ugu yeedho الraجuل ninku imرأata haweenadiisa ilىa فiraashihi gogashiisii oo de isagoo macna xaajo ka duwanaya weyaane faأbat markaa ay diido an tajii'a inay timaado lacanathaa waxaa nacdasha almalaaikatu malaaigtaa nacdasha xataa tusbixa ilaa ay waa bariisanaysa mutafaqun caleyh walafd اlbukhaariy gaba ninku xaqiisu aada iyo aada buu wen yahay oo rasuulku alay sla slam gabadh wuxuu ku wariyey ninkaa ilaali waa jannadaada iyo naartaada marka isagoo dee ujeeddadiisu doonayo inuu ku dhowrsoonaado haddana iyadii markay diiddo maalintaasi way nacdantay waa kabiira markaa wey dembi weyn bay ku dhacday xataa tusbixa lacanata almalaaikatu xataa tusbixa waa bishardi inaanay dee wax cilo ah oo xaqiiqa aanay xanuunsanayso ay bestee tahay ama dhibaata soo gaarhaysaanba wax la mid ah oo dee cilo ah, ay jirto dee taa waxa wey laa yukalifu llahu nafsan ilaa wascaha way ka badbaadaysaa ciladaas walimuslim kana aladi fi samaa'i gabadhaasi xataa tusbixa buu riwaayadda hor ahayd kaana wuxuu ahaanaya aladii allaha fi samaai ay cala samaai samada ka sarreeya saakhidan mid u cadhaysan calayha iyada xataa yardaa canhaa ay xataa yardaa canha zawjuha ilaa zawjkeedu uu ka raali noqonay marka xataa tusbixadii intan damba kasii xeel dheer oo xataa yardaa canha zawjuha xataa hadday waa bariisato in nacdashaasi ay ku soconayso kaana aladii fi الsamaaءi saakhidan calayha xadiiskani wuxuu daliilu yaho kale ana allaha fi الsamاء